bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmتaqiina wla cudwana ila عlى الظaalimiin wslى اllahuma عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثiira bإidn اllahi tacaalى waxaynu ka bilaabi doonaa taطbiiqaat عlى اlqaacida waxaa weli aynu ku jirnaa qaacidadii koowaad oo ahayd alumuuru bimaqaasidiha arrimaha oo looga jeedo aqwaasha iyo afcaasha inay ku xidhan yihiin niyooyinka waxaynu soo aragnay waxaa looga jeedo almaqaasid lugatan sidoo kale sharcan almaqsad iyo anniya waxaa looga jeedo ama alqasdu iyo anniya waxaa kaleynu soo aragnay adilada qaacidadani ay ku salaysan tahay wax ka mid ah laba xadiid baynu soo aragnay oynu soo qaadannay macnaheedu maaha adilada qaacidadan ina tusinaysa ama loo daliishaday inay labadaa xadiis u yihiin macnuhu ma aha laakiin wax ka mida un baynu tilmaana tabiiqaatun waa tusaalayaal lagu dabaqayo cala alqaacidati qaacidadan dusheeda waa qaacidadii ahayd alumuuru bimaqaasidiha maadaamu aynu soo aragnay qowl iyo ficil wixii la samaynayaaba inuu niyo u baahan yahy hallo wixii acmaal iyo afcaal ah ee axkaami ay ka dhalanayso mar walba taasi waa qodob muhima ah inaad ogaato oo marka la leeyahay alumuuru bimaqaasidiha umuurda waxaa looga jeedaa ashu-uun wixii arrinee qofku uu hayo hadal uu ku hadlayo ha noqdo ama ficil uu samaynayo ha noqdo marka fiqhiga la joogana dee fiqhigu labadaasu ku saabsan yihi oo macrifat alaxkaam alsharciya alcamaliya camaliyagii marka maxaa soo gelaya alaqwaalu waalafcaal haddaba niyada yacnii aqwaashan iyo afcaashan lagu hadlayo xukunkooda la siinayo ayaa niyada loo eegaya hadalkaasuu qofkaasi ku hadlay talow xukunku muxuu noqonaya ficilkaasuu sameeyey ficilkaa xukunkiisu muxuu noqonaya xukunka ficilkaa ama qowlkaa la siinaya wuxuu ku xidhan yahay niyooyinka qofkani muxuu niyeysnaa markii hadalkan ama ficilkan uu sameynay haddaba tusaalayaashan u fiirso alabu lcilmi sharciy cilmiga sharcigaa barashadiisu min acdami alqurubaati cibaadaadka ilaahay loogu dhowaanayo kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay fayajibu waxaa waajib ku ah fa yajibu waxaa waajib ah dheh an yakuuna qasdu aalibi ilcilmi qofka cilmigaa baranaya qasadkiisa iyo ujeeddadiisa iyo niyadiisa inay noqoto ayaa waajiba wajha allaahi tacaala ilaahay daraaddii waman kaana qasduhu qofka haddaba ujeedadiisu ay tahay wajha allah ilaahay daraaddii oo cilmiganba ikhlaas iyo daacadnimo ay ka tahay barashadiisu watafaquha fi ddiin iyo inuu diinta fahmo waalcamala bihi iyo inuu ku camal falo wa rafca aljahli can nafsihi wa can ghayrihi iyo inuu aqoon darrada ka dulqaado naftiisa iyo ummaddaba qofka niyadiisu ay taa tahay naala waxa uu gaadhayaa oo uu helayaa alajra ajarkii wa thawaaba iyo abaalmarintii min allaahi jalla wacalaa ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ka helaya tusaalahani waa mid ka mid a waxyaabaha lagu dabaqi karo qaacidadan alumuuru bimaqaasidiha cilmiga in la bartaa waa cibaado bal cibaadaadka kuwa ugu waaweyn bay ka mid amaba uu ka mid yahay marba haddii uu cibaado yahay waxa waajiba markaa in ilaahay daraaddi uu kaa noqdo niyooyinka iyo yacni maqaasida iyo niyooyinka kale ee barbar socda ama had iyo jeer dadku ay waxu bartaan waa inuu qofku ka madhayay ilaahay daraaddi waa inay ka tii iyo inuu doonayo inuu naftiisa iyo ummaddaba jahliga iyo aqoon darrada uu ka dulqaado diinta fahan uu u yeesho oo uu ku camal falo haddii ujeeddadu ay intaa tahay qofku cilmigii ajar buu ka helaya waayo niyadii baa dee wanaagsanaatay soo ma ha wajh allah ka warrama haddii uu u baranayo sababo kale iyo ujeeddooyin kale si uu shahaado u qaato si loo yidhaahdo waa caalim intaasoo cilmiya buu hayaa intaasoo fanni buu xifdsan yahay intaasoo nadmi buu hayaa kan yuqaala lahu kadalik si sidaa loo yidhaahdo oo ammaanta uu dadka dhexdeeda iyo magacaa iyo maamuuska ugu helo ayaabuu cilmigii u baranaya miyuu ajar ka helaya maya hadda waa barasho iyo barasho daahirkii camalku waa isku mid waa cilmi la bartay iyo cilmi sharcioo la bartay laakiin maxaa kala duway niyadii baa kala duway oo midna barashadiisa cibaado ka dhigtay midna barashadiisa ka dhigtay maxay waxaan cibaado ahayn oo qofku ciqaab iyo cadaab uu ku mudanayo oo riyaa iyo shirki ay soo gelayaan marka waa niyadii ayay ku xidhantay waxyaabaha kale way iska imanayaan cilmiga markaad baranayso magacuuna isagaa iska iman doona maamuusku waa iman doonaa waxyaabo badan oo laga yaabo qofka qalbigiisa inuu wax weyn u arkaa way iska imanayaane laakiin waxaa hormood u ah alikhlaasu waniya ilaahay daraaddii cilmigaa qofku inuu baranayo culimada qaarkood markii la weydiiyey sidee cilmiga ikhlaaska la doonaya muxuu noqonaya waxa ay ku jawaabeen yanwi rafca aljahli can nafsihi wa can ghayrih qofku waa inuu niyoodo cilmigan uu baranayo ujeeddada uu u baranayaa inay tahay in naftiisa iyo dadka kaleba aqoon darrada uu ka dulqaado si qofku si dhaba ilahay subxana tala ugu caabudi karo waay marka dee camalka aynu hayna inu fadhinano waa alabulcilmi sowma laa budda inay niyadeen noqoto khaalisa lilahi tacaala markaasaa cilmiguna bara yeelanaya haddii laakiin qofku u arko malaha meelhiblaayo tagtaa cilmiga ayaad magac ku heli doontaa ama waxa weeye maamuus aad ku helaysaa sax maaha inta wadankaaga taallo horta xaasili bal meelaha kale mar baad u gudbi doontaa culimada deegaanka iyo waddanka kula jooga cilmiga ay hayaan horta baro adoo ikhlaas ku daraya wixii markaa cilmi kororsiiya meelo kale a cidi ma diidayso laakiin qofku haddii uu u fahmo inuu jaamacad hiblaayo taga mooyaane wadanka dabadiisa inaanay cidiba waxba ka dhegaysanayn ama cidiba aanay u soo joogsanayn arrintaasi laba siyoodba khalad bay u tahayo warta waa niyad xuma iyo ikhlaas darra weeye markay cilmi sharciga tahay qodob labaadna waa soo raacaayo dee waxaa meeshan ka maqanba kalsoonidii nafta ummadda haddii aad u faa'iideynayso ilaahay daraaddiina ay kaa tahay dee cid ku dhegaysato aad u faa'idaysa waay mayse ummadda jahligii iyo aqoon darradii baaba ku fara badan cid wax loo dhiga lama waayo laakiin qofku hadduu isagu magac doonaya de waa baab kale tusaalaha labaad ida ikhtasala alinsaanu haddii qofkii uu maydho jidhkiibuu maydhay wa kaana qasduhu ujeeddadiisuna waxay ahayd attabaruda inuu qabaysto waatandiifa iyo inuu isnadiifiyo fa huwa gusligaa iyo maydhashadaasi mubaaxun mubaax buu noqonayaa dee ajar ka heli maayo ficluhu wa tarkuhu sawa inuu sameeyey inuu iska daaya waa isku mid wa in kaana qasduhu haddii ujeeddada uu u maydhanayaa ay tahay uslu yowmi ljumuca tusaalaha maalintii jimcaha ahayd buu rabaa inuu maydho aw rafca alxadai alakbari ama weynaa buu iska kor yeelaya falahu ljru ajar baa ugu sugan fii dalika ficilka iyo maydhashada daahirkii hadda waa maydhasho iyo maydhasho waa jidh la maydho iyo jidh la maydho lakiin maxaa kala duway niyadii baa kala duway inama alacmaalu binniyaat marna ujeedadiisu waa maxay waa inuu iska qabaysta ama uu isnadiifiyo ama uu iska yaro maydhmaydho xoogaa iska nafiso intaasunbay ka ahayd markaa dee ajar ka heli maayo wax mubaaxuu sameeyey maye waxay ka ahayd shay cibaada inuu gudanayo maydhashadii jumcaha oo kale ama waxa weeye eh, wuxuu iska kor qaadayaa xadadkii ku waajib ay waajibkaad inuu ka maydho taana ajar buu ka helaya waayo niyadii baa dee aha cibaadu ujeeda hadda cibaadu uga jeeda aqraad niya ujeeddooyinka niyada laga leeyahy amaba faa'iidooyinka niyadu ay leedahay amaba muhiimadda ay niyadu leedahay taa doonta ku sheeg aqraadu niya shareecadu markii niyada ay inoo jidaysay ee la yidhi camaasha iyo cibaadaadka la qabanayo waa in niya waa u lagama maarmaan maxaa looga dan leeyay niyada maxaa niyada loo shardiyey oo camalka ay shardi ugu noqotay liniyati niyadii waxaa u sugnaatay aqhraadun ujeeddooyin laga leeyahay ahamuhaa waxaa ugu muhiimsan awalan ugu horayn tamyiizu lmaqsuudi bilcamali ujeeddada koowaad ee niyada laga leeyay waxa weeye tamyiizu lmaqsuudi in la sooco cidda loola jeedo bilcamali camalkan cibaadada ah cidda loo samaynaye loola jeedaa wa ayo niyadaa soocaysadee faniyatu niyadu tumayizu waxay kala saaraysaa ayay kala yacni soocaysaa maa idaa kaana alcamalu camalkan qofku uu qabanayaa inuu yahay lilaahi mid ilaahay daraaddii uu u samaynayo aw ligayrihi amaynu hee cid kale u samaynaya camalkan cibaadada qaradka koobaad waxa weeye ee niyadu iyo ujeedada koobaadee laga leeyihi tamyiizu maqsuudi bilcamali maxaa looga jeedaa tamyiiz lmaqsuud in la sooco oo la cayimo cidda loola jeeda ayo bilcamali camalka camalkan yaa loo samaynaya cibaadadan yaa loola imanaya waa ilaahay daraaddii baa mise waa dar kale dee waa cid kale ayaa loo qabanaya camalka niyadaa kala saaraysa camalkii waa isku suuro waa isku sifo waa isku tilmaan muuqaalkiisu waa isku mid laakiin maxaa kala duwaya waa niyada camalkan ilahay daraaddii in loo wado iyo in wax kale looga jeedo walidalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minha waxa ka mid a ah. tusaalayaasha tilmaamaysa tilmaamaya yacni niyadu inay soocayso ay cayimayso yaa camalkan loo samaynaya kow man xasana salaatahu qofka salaaddiisii wanaajiyey ee qurxiya itibaacan lisunnati isagoo sunnadii raacaya oo rasuulkii kaga dayanay calayhi isalaatu wasalaam wa talaban xaaluu yahay mid doonaya limardaati illaahi tacaala ilaahay raallihaanshihiisa salaadan wuxuu u qurxiyey ee shuruudaheedii iyo arkaanteedii uu dhammaystiray ilaahay buu ajar kaga doonaya ilaahay buu ku raalli gelinaya nabi muxamed buu ku dayanaya calayhi salaatu wasalaam fa huwa qofkaasi mukhlisun waa mid daacada muhaabun waana laga abaalmarinayaa calaa dalika arrinka waayo salaadii waxaa arkaanteeda iyo shuruudaheeda uu u dhammaystiray waa itibaacan lisunnati wa talaban limardaati illah sunnadii buu kaga ku raacayaayo dee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dariiqiisii buu hayaa ikhlaas iyo daacadnimay ka tahay oo ilaahay daraaddii buu u qurxinayaa salaada si ilaahay uu ajar uga siiyo qofkaasi horta waa mukhlis waa daacad oo dee ilahay daraaddii bay ka tahay muhaabun calaa dalika arrinkaana waa laga abaal marinaya oo dee ajar buu ka helaya waman xasanahaa qofka salaadii qurxiya muxuu qurxinayaa talow oo arkaanteedii iyo shuruudaheedii iyo khushuucdii iyo waxanba uu u wadaa liyaraahu nnaasu si ay dadku u arkaan fa kaasi muraa'in waa istus weeye aaimun waanu ku dembaabayaa calaa ficlihi falkaa uu sameeyey soo arki mayse waa salaad iyo salaad waa qurxin iyo qurxin salaaddii oo la qurxiyey shuruudeedii arkaanteedii loo dhamaystiray midna ajar baa laga helay midna dembi baa lagu mutay maxaa kala duwan waa niyada soo maaha tusaalaha halkaynu yani ujeeddada laga laxa maanta niyadii waxay cayintay oo ay soocday cidda camalkan loola jeedo midna yuu ula jeedaa ilaahay daraaddii ayuu uga jeedaa camalkan uu qabanaya midna camalkan ujeeddada iyo waxa uu ka doonaya waa maxay si loogu ammaano dadku u arkaan oo loo yidhahdo waa nin wanaagsan oo salaada khushuucda iyo oohinta iyo kaale aragbi oo nin fiican ayuu isleeya ha lagu idhahdo marka dee ficilka noocaasi salaadaa la tukaday waxay muujisay oo ay caddaysay camalkan cidda loola jeedo tusaalaha hore ama tusaalaha qaybtiisa hore dee camalkaa ilaahay daraaddii in looga jeedo niyadii baa taa muujinaysa tusaalaha qaybta labaad oo qofkaa salaadii sababta uu qurxinayaaba ay dana kale iyo ujeedo kale ku lamaan yihiin taasna waxay caddaysay maqsuudka iyo cidda camalka loola jeeda almaqsuudu bilcamal inaanay ilaahay ahayn cid kale inuula jeediyo wax kale inuu ku doono waay marka had iyo jeer dee shaydaanku wuu hawl badan yahay oo qofka waxa laga marba wax ku tuuro oo shaydaanku marba uu qalbigaaga hadday salaad tahay hadday cibaado kale tahayba laakiin mar walba waxaa la dilay qofku dagaal inuu la galo lama macaansado hadaad iska sii wadato isagoo tusaale yani waxa weye cibaadada iyo istusnimo ku dhexgeliyey oo qalbigaaga ku tuuray de haddii aad la sii macaansato adiguna camalkaagaasi khatar buu gelaya inuu buraan waxba ku ahay oo aan la tirsanin haddii laakiin qofku marka uu tukanayo tusaale ahaan ama uu qur-aan akhrinayo uu shaydaanku marba xoogaha kusoo yaro tuurayo xoogaha istusnimaa ama ah, si lagu ammaano laakiin weli waa la dagaalamsany oo marba uu iska naaraya dee qofkaasi waa qof jihaad ku jiro ku dabaabi maaye ila waa kan iska dhicinaya ee marba doonaya inuu iska eriyo bahalkane eh. waxaa la doonaya un de yani inuu qofkii dadaalkaa galo laakiin hadduu iska sii wato camalkan tusaale ahaan bilowgii hore waxaa laga yaaba inuu ikhlaas iyo daacadnimo ka ahay laakiin dhexda markii uu marayey shaydaanku qalbigiisa wax ku tuuray dabeetana haba ka qabanba uu sidaa ku dhameeyey camalkaas waa buraya intii horena dee ajra ka hel hadduu ka helayo camal kala qaybsamaya yahaydii laakiin camalku wuu buraya haddii laakiin qofkii bilowga horeba ay istusnimo ka ahayd ka war judhii u horreysayba wuxuu u kacay uu soo weysaystay salaad u tukanayey ama uu u soomaye suxuuru kacay ujeeddaduba waxa weeye si lagu dhaahdo u fiicanya iyo soonka ma kala joojiyay iyo salaatuleysha uu kacaayo waxaasoo dhan camalkaasi dee bilow ilaa dhammaad la tirsan maayo waayo bidaayadiisiiba maxay ku bilaabantay waxaan ilahay daraaddi ahayn de ikhlaas daro waay tusaale labaad man dabaxa qofka gowraca udxiyatahu neefkii udxiyada ahaa buu qalay aacatan lilahi tacaala isagoo ilaahay arrintaa ku adeecaya watibaacan lisunati nabiyi sala allahu alay waslam iyo isagoo ku raacaya sunnadii nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam fa huwa qofkaasina mukhlisun waa mid daacada muhaabun waana lagu abaalmarinaya calaa dalika arrinkaa uu sameeyey waman dabaxa qofka gowraca neefkii cinda qabri axadi alwliyaa'i waasaalixiina wuxuu la doontay hadday udxiyo ahayd iyo hadday wax kala ahaydba wuxuu ku gowracay neefkii dadkii yani qof awliya ama saalixiintii ka mida qabrigiisii buu neefkii la doontay tacdiiman xaalu yahay mid weynaynaya lahu qabriga iyo cidda dee ku aasan wa taqaruban ilayhi iyo xaalu yahay mid ugu dhowaanayaba oo isla awliyada ilaahay u dhowow iyo saalixiinta fa huwa qofkaasi mushrikun waa mid mushrikun billaah waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala u shariik yeelay shirkan akbara weliba shirkigii weynaa almukhrij min amilla ee diinta lagaga baxay tusaalahan labaadi waa un cibaadaadkiibuu dee ka mid yahay ama tusaalayaashii cibaadada aynu tusaalaha usoo qaadanay waa udxiyadii udxiyada in la qalaa waa cibaado ilaahay baa inagu addoonsaday nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam inoo jideeyey qofka haddaba neefkan marka uu qalayo ujeeddaduba intaa ay ka tahy amarkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu fulinayaa sunnadiibuu ku raacaya qofkaasi neefka uu gowracay cidda uu ula jeeda de waa la gartay oo waa ayo waa ilahay daraaddiide ille waxaynu maraynaa tamyiizu almaqsuudi bilcamal ujeeddada koobaadee niyada laga leey inay tahay cidda camalkan loola jeeda in la cayimo mar haddii ay ka tahay ilaahay dartii iyo camalkaa inuu kaga daydo nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam laa shaka qofkaas waxa uu caddeeyey ama ka muuqata in ilaahay daraaddii ay ka tahy qofka laakiin neefkii ku qala qabri buu la agtegey awliyadii qaarkood ama iyo wixii la halmaala ama awliyo ha ahaado qofkani ama wax kale ha ahaado shardi maaha in yani laleeyaha awliyadii mooci dadkii kale waa lagu aqali karaa macnuhu maaha wixii la doonaba ha lagu sheege qabri buu la agtegey neefkii uu gowracayey isagoo ku weyneynaya oo wax kaga doonaya oo ugu dhowaanaya marka ficilka noocaasi shirki buu noqonaya waayo maanta waxaa niyadiisu ay caddaysay maadaama taqarub iyo tacdiim uu uga jeeday niyadiisu waxay muujinaysaa cidda uu ula jeeday waa ayo de waa isaga qabrigan weeye iyo cidda kuaas marka qodobka koowaad ama faa'iidada koowaad ee niyadu ay leedaho maxay iyo ujeeddada koowaade laga leeyahy waa tamyiizu lmaqsuudi bilcamali camalkan cidda loo samaynaye loola jeedo niyada caddaynaysa niyada caddaynaysa aaniyan faa'iidada labaad iyo ujeeddada labaad ee niyada laga leeyay marka la leeyahy camalkii niya loo shardiya waxa weeye tamyiizu alcaadaati can alcibaadaati tamyiizu alcaadaati caadooyinkii waxyaabihii iska caadiga ahaa in laga sooco can ilcibaadaati cibaadooyinkii laga sooco oo shayga uu qofkani samaynayaa ma cibaada mise waa wax iska caadiya niyada kala saaraysa waxaa laga yaabaa inay jiraan waxyaabo waynu arki doonaa tusaalayaashee muuqaalkooda guudi uu isku mid yahay laakiin midna cibaado looga jeedo xagga niyada marka la eego midna looga jeedo maxay caado wax iska caadiya walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minhaa waxaa ka mid ah tusaalayaasha tilmaamaysa niyadii oo kala saaraysa cibaadadii iyo caadadii tamyiizu limsaaki waa soocidda laga soocay afhaysashada cibaadatan xaal afhaysashadaasi ay cibaado tahay can ilmuftiraati uu qofku ka afhaystay maxay oo afkiisa uu ka ilaaliyey waxyaabihii lagu afurayey fi siyaami soomka dhexdiisii soomka dhexdiisii ayaa qofku waxa uu ka afhaystay yani afkiisa uu ka ilaaliyey inuu geliyo waxyaabihii soomka jebinayey isagoo cibaado uga jeeda waxaa taasi ay ka soocaysaa ilawa niyadii niyada kala soocayse can ilimsaaki afhaysashadii qofku uu afka ka haysta wixii soomka lil lilximyati isagoo uga jeeda is-ilaalin wa naxwi iyo wixii la mid a tusaalaha kood waxa weeye waxaa laga yaaba qofkii inuu shaygii cuntadii iyo cabitaankii wixii soomka jebinay uu iska daayo inuu iska daayaa laba arrimood mid bay ku iman kartaa inuu cibaado iyo soon uga jeedadii iyo inuu uga jeedo cillado ku kacsan dee isaga u xanuunsanayaa dacaraa ku kacsan awgeed buu isaga daayay maxaa kala saaraya waa imsaag iyo imsaag haddeeg kanna waa iska daayey wax alla wixii soomka jebinayey kanna wuu iska daayey camalkoodu muuqaal ahaan miyaanu isku mid ahayn waxay sameeyeen waa isku mid waa isku sifo waa isku tilmaan laakiin maxaa kala duway niyadii baa kala duway niyadii baa midna ka dhigtay wax iska caadi ah midna ka dhigtay cibaado marka imsaagani uu ka yahay soom iyo cibaado ilaahay daraadi dee marka ajar buu ka helay sooma cibaaday noqoto ajar buu ka helay markii ay ka noqotay uun dhakhtarkii baa ku yihi waxba ha taaban afar labaatanka saacad soo socda waxbaa isku taaban ama maalinta maanta waxbaa isku taaban dhacda iyo dhalata waxba afkaamuu gelinin waagu markuu baryey ilaa gabalkuu ka dhacay u jiif biyo cadna iskumuu dayn xataa laakiin wuu xanuunsanay dhibaado may ahayn qofkaasi maxaa la odhanaya arrinta wax iska caadiya inuu iska daayey waxyaabihii uu cunayey wuxuu cabayey wax iska caadiya wey xanuun kuba ha keenee lakin wax iska caadiya yani ajar dee laga heli maayo wey manuhu imsaagii min uluuci lfajri ilaa guruubi shamsi uu afkiisa ka ilaaliyey wixii soomka jebinayey inuu geliyo waxay ka ahayd soom ama sunna u ahaado ama faral ha u ahaado soomkaas kaana ajar buu ka helay niyadii maxay kala saartay marka alcibaadata walcaada ibaad imsaaqii cibaadada ahaa ee qofku soom ahaan uu uga jeeday iyo imsaaqii waxyaabo kale ay ku kalifeen waxaa kala saartay waa niyada niyadii baa kala duday marka tusaalaha kobaad waa tamyiizu limsaaki cibaadata afhaysashadii cibaadada ahayd ee il muftiraati qofku waxyaabihii soomka jabinayey uu kayani iska ilaaliyo ka afhaystay fi siyaami soomka dhexdiisa oo laga soocayo maxay ama niyadu ay ka soocayso canilimsaaki afhaysashadii lilximyati wanaxwi uu uga jeeday maxay is-ilaalinaya wixii la halmaala waay kaasi waa tusaale tusaalaha labaad niyadii oo kala saartay shaygu cibaaday yahay inuu caadayo waa tamyiizu gusli ljanaabati maydhashadii janaabada laga maydhanayey alwaajibati ee waajibka ahayd oo laga soocaya maxay can gusli tabarudi wa naxwihi maydhashadii qabaysiga iyo wixii la halmaala ahayd maydhashadu waa maydhasho iyo maydhasho xamaamkiibuu galay ama baadkii oo biyihii biyihiibuu isku furay de waa maydhasho mid waliba waa yani daahirkood iyo muuqaalkoodu waa laba ficiloo isku mida wey midna wuxuu u maydhanaya waa alguslu min aljanaaba janaabadiibuu ka maydhanayaayo ti yani waa maydhasho waajibaba marna wuu soo yaro kululaaday u soo xiiqayo inuu yaro nastaabuu doonayo isqaboojiyo waa labadaa ficil midna waa caadi yani waa wax iska caadiya midna waa cibaado maxaa kala saaray laakiin niyadii baa kala saartay soo ma niyadii baa midna cibaado ka dhigtay midna caado ka dhigtay marka waa tamyiizu alcaadaati can ilcibaadaat tusaale kale tusaalaha saddexaad tamyiizu qasi shaaribi in yani waxa weeye soocitaanka laga soocayo ama la soocayo qasi shaaribi shaarubihii qofku inuu gaabiyo qofkii ragga ahaa istijaabatan isagoo ajiibayo aqbalaya lilaahi tacaala wa rasuulihi sala allahu alay wasalam ilaahay iyo rasuulkiisa amarkoodii buu qaatayo shaarubihii buu gaabiyey niyadu taa waxay ka soocaysaa an qasihi gaabinta uu shaaribihiisa u gaabiyo caadatan caada ahaanu aw limujaradi tajammuli ama keliya inuu uga jeedo un isqurxin hayr lmutacabadi bihi taasoo aan cibaado ahayn yacni shaarubihii buu gaabiyey la gaabiya asal ahaan weeye shareecadu waa ina fartay bal dee markaad axaadiista daahirkooda eegto waaba waajiba ah in la gaabiyo lamana xiirayo oo dee guntana lagu ah, waxa weeye eh, goyn maayo laakiin waa la gaabinaya saasaa sunaa waa sunada waafaqsan haddaba weliba dadka qaarkood cagsiga ay ku shaqeeyeen xiliyadan dambe oo aad arkayso qof karhkiina xiiray shaarubihiina adbahal moodayso markaad arto foolxumada waa laga ya isagu inu isle waa xarago ama uu isle waaba quruxba laakiin quruxdu xagay ku joogtaa waayo wax kastoo shareecadu ayna fartay in la gaabiyo ama la iska hagaajiyana marka laga yimaado cibaade inuu yaho dee amarkaan la fulinayo ajar laga helayo nadaafada iyo qofka dee wanaaggiisa iyo quruxdiisa ku jirta ayaa ku jirta sida awgeed qofku hadduu taa ka leexdo shaarubahana uu la baxo garhkana uu xiiro de waa kaa noqonaya qof aan waay yani hagaagsanin buu ekaanaya haddaba ninbaa shaarubihii iska gaabiyey isagoo uga jeeda amarkaa nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam fuli midna waxa uu isaga gaabiyo isibaalihii way kugu yaro baxeen iska xir iska gaabi nadaafad ahaanuun ama si guuduun xaraga ahaan markuu timaha xeelay mu hi intana iga yara kama aha ajar aad ku heshidiyo amarkii rasuulka furi kama aha dee ajar kama helay waayo dee niyadii baa kala duwan sooma marka midna wixiisuwa wax iska caadiyo waxay dee waxay ku biirtay afcaashii caadiga ahayd ee aan ajarka laga helay yaan laguma dembaabina laakiin aan ajar laga helin de midna gaabintaa shaaruubihii uu gaabiyey waxay noqotay maxay waxay noqotay cibaado ila ilaahay daraaddii bay ka tahay tusaale kale xijaabka oo kale jilbaabka dumarku ama niqaabka oo kale dumarka qaarkood dee way xijaabtaan oo way niqaabtaan oo dee waa cibaad ahaan bay uga jeedaan amarkii dee sharcigay fulinayaan qaarna waxaa laga yaaba inay wax kalaba ka tahy sooma dhici karto xiliyadan dambena way iska badan tahayo mid xagga hoosena iska qaawan xagga sarena niqaaban soomad arag niqaab bay jiq isku siisay lugaheediina way muuqanayaan maxaa la yidhahdaa taa waxaa halkaa taasi calaamad u tahay horta inaanay cibaado ka ahayn dhuumasho ay tahay soo ma ama cid lagaga dhuumanayo ama maqsadkala lagl ile waa niyadiiba waa niyadu waa cajiib midna xijaabka iyo jilbaabka ay xidhatay ajar bay ku helaysa midna haddaanay ku dambaabin wax iska caadi u noqonaya ilaa hadday qaybna jirkeedi muuqanayaba dembibaa iyadu noqonaysaa laakiin haddii xataa intay iswada asturtay ay istiri un suuqa sidankumu mari karti bal iskaga yara baxun waa kadan dumarkiiba iska wada asasturanyiina dhinac ka raac laakiin aanay cibaado ka ahayna dumarkaaga dhinac ka raacaytay dee ajarkama helayso wax iska caadi u noqonaya waayo niyadiibaa dee ayaa khalal soo galay bay ka dhiganta faa'iidada saddexaad ee niyadu ay leedahay ama ujeedada saddexaad waxa weeye tamyiizu rutabi alcibaadaat cibaadaadka laftoodii baa darajooyinkoodii la kala soocaya tamyiizu rutabi alcibaadaati cibaadooyinka darajooyinkoodii bay niyadu kala saaraysaa cibaadadii waajibka ahayd tii sunnaha ahayd ayay kala saaraysaa fa fi salawaati maalan tusaale ahaan salaadihii aynu soo qaadanno yanwi qofku wuxuu niyoonayaa annahaa fardun inay tahay maxay faral inay tahay aw naflun ama ay sunno tahay niyadii kala saaraysa dee labada ragcadood tukanayma labadii ragcadood ee salaada subax ee faralka ahaaba mise waa labadii ragcadood ee sunnaha ahaa ee ka horreeyey salaada subax maxaa kala saaraya waa laba ragcadood iyo laba ragcadood sifaadkoodu iyo tilmaamahoodu waa isku mid laakiin maxaa kala duway niyadii baa kala duwdo midna ka dhigtay faral midna ka dhigtay maxay sunna halkaa waxaad ka fahamtay markaa faa'iidooyinka niyada ay leedahay inay ka mid tahay ama aqraadii ujeedooyinka laga leeyay tamyiizu rutab alcibaadaat cibaadada darajooyinkoodu waa taa kala sarreeya tii faralka ahaydna niyadii baa socday tii sunnaha ahaydee ka darajada hoosaysana niyadii baa socday oo caddays wa fi lfardi faralka laftiisii dee sii kala rutaboo sii kala duwan sooma wa fi lfardi salaadihii faralka ahaa dhexdoodana yanwi waxa uu niyoonayaa annaha manduuratu salaadan uu tukanaya ma miduu ku nadray oo yani waxay sababtay ugu waajibtay ay tahay nadarba aw salaatu duhri aw alcasr misede waa salaadi duhur ma casr ama maqrib ama cishaa uu tukanaya yani salaaddii faralka ahayd lafteeda ayaa niyadu ay sii kala saaraysa salaadan kuugu waajibtay ma nadar awgii waajibtay ma qallo awgii waajibtay mise waa adaa'anoo xilligeediibaaba la taagany yani niyadii baa kala saaraysa wa yanwi waxa uu niyoonayaa yani qofkii hal hiya adaaun aw qadaaun salaadan uu tukanaya ma adaa'an ba xilligeediiba la taagan yahay aw qadaaun mise waa qalle niyadaa kala saaraysa wa fi nafli salaadii sunnaha ahayd yanwi qofku wuxuu niyoonayaa annahaa raatibatun ma salaad raatiba oo sunno kuwii rawaatibta salaadaha faralkaa ah raacayayba rawaatibta la odhan jiray aw naflun mutlaqun mise waa sunno aan raatiba ahaynoo yani sunno iska sii daysanoo furan ah oo aan rawaatibtii ahay dhammaan waxyaabaha maxaa kala saaraya de baa kala saaraysa salaadii ma faralba mise waa sunna niyadii baa lagu kala garanaya ile muuqaalkii salaaduhu inta badan u ishabaxaaya tusaale ahaan salaada aad tukanaysa waa afar ragcadood afartan ragcadood ma afartii duhurka mise waa afartii casarka mise waa afartii cishaa'iga niyadaadaa kala saaraysa salaadan aad tukanaysae faralka ahi ma mid kuugu waajibtay nadar ahaanba mise waa salaadihii faralkee shantaa mid ka mida niyadaa kala saaraysa salaadan aad tukanaysee faralka ahi maqalla mise xilligeedii baa la taagan taaganya niyadaa kala saaraysa sunno markay tahay sunnadani ma raatiba ah mise waa sunno mutlaqa niyadii baa kala saaraysa marka tamyiizu rutab alcibaadaat cibaadaadkiina waa taas way kala saaraysa waayo raabican qodobka afraad salaaddii dhow aan filayaabe eh? intaa ma ku darnaa soo intaa ma raaciya waa yahay hada wbilahi towfiiq wsal allahuma ala nabiyina mxamed